ku dhacaan nafteeda ay ku dhacdo aa shuruud lahaa shuruud waxaa shardi ahaay shaygaas oo dhiiga lahayn oo dhiiga dareeray aan lahayn dabiribasidii iyo dhiiggii aan soo sheegnii iyo yani kii ahaay taxtigii iyo waxyaabahaas dhan dhulkadii iyo waxaa shardi ahaa marka la cafihaayo shuruud ay lahaayeen in oo lagu ridin qofku ridaay inaad ku ridin haddii lu rido mala cafihaayo marka ayaan marki lawida malcafihaayo shardiada maada waxaa waaye haddan waxaa shardi ah inaa magaciisii maytadaas oo maayada ah maaica ah inay doorinin waa kaas taas ay ku dhacday inay doorinin haddii dooriso macnaha maydalka badan taxsiyaal badan dhulacs quraasha badan aa biyii ku aruureen biyihii ama se subugii ama sacaanihii waa markii ku aruurinay dooriyeen badnaasidii ku bateen ay dooriyeen hadda waa ureen dooriska maxaa waaye waa ureen waa uray taxsi badan aanihii ah, ku dhacay waa uriyi bihii taxsi badanaa ku dhacay wixii lamida ah, kuwaan asoo sheegna dhug badanaa ku dhacay waa dooriyeen waa uriyeen markaas ur ay naqdeen markaas waxaa la leeyahay mutanajis waaye mutanajis waaye nijaasyaal aruuran waaye mutanajis waaye waxa waaye haddane waxaa shardi ah haddane kaas meha ku dhacay nijaaskaas maydkaas oo maydkaas oo damka saailka aan lahayn oo magaciis la istinoodi waxaa shardi ah inaas tiftifbin asgogo-in labirbasaa ku dhacday suugay ku dhacday biyay ku dhacday haanay ku dhacday waxaa shardi ah in laga bixi karo markay lacafihaayo oo la laistinooyo oo la leehaayo waxaa waaya marka sideed loo soo sooci karo hadii la arko la arko laga soo qaado la bixi karo ama haddii kugogo-aan inay kugogo-in shardi waayo haddii kugogo oo ay kugogo dabribesaa kugogado madaxeed meeshoo astay darbaheed meel astay lugaheed meel astay kan saas oo kale waa kalgogo gogo waa la bixi karo khalaas waxaanay ku faafeen madax meel lug meel gacan meel bardi magaciisii la balbisadii waxyaabahaas kulli waa kaas haddii saacay naqdaan shardigii kale waaye inay gogo-in shardi waaye oo macnaha saasa madaxeed meel laga qaado lugteed meel laga soo qaado caanaha dhexdiisii subagii dhexdiisi biyihi dhexdiisi saa loo kale warkaasi mutanajis waaye haddii ba iyadoo qan la soo sooci karin laga bixi karin maxaa waaya meesha hadda maytatu maay laa tunajisu maacian mayno aan soo barnay maxaa qaydkii soo sheegaysa imaam nawowi oo siri yani waxaan kasoo yani aan ka bedeli maayican waxaan yan doortay inaa lafdi jaamica kelima jaamica la imaado maa jia bihi lijamcin quyuudan ku baraarujiyi madheeno wa inta waay maa jia lijamcin منها التنبيه على غيود على غيود ميس كليها واي محاذو الحال محاس نخدي محاس نخدي مركاسي محرر كلام محاسري ولا تويي سمان آسري أنا وحان كبدل يا سري وحكا أوضحها أو كأوضحها أو مقعيس جمعنا كينا كلمة جامعة نقهيسو ما يعن فلا تنجس ما يعن من تسك بدل واي أوص على غيود أن يبرار جيه أسري واي هلا عن سوى maxaasid ninka usug imaam raafici salaabtadiisa maaha imaam nawowi maxaasid maayo macnaha hoos jeedi lafdi oo jaamic ah oo bi iyo keyrkiisba ximaayaca wax iskulmiha biyo iyo waximaayacaadka kaleeta caano subub haddii ma kaliya layiraa waxaa la ixtiraaziya lamudaa waxay ahayn biyo ahayn marka hadda biyo iyo waxaa isku dhir waayo jaamic kadaa waxaa lamida fii qowl cinda qowl najisun no najisun la waa kasi kadaa waxaa lamida masawa amed maarasa wakadaa waxaa lamid ah masoo sheegn cinda qowl mo fii qowl masir fii qowl cinda qowl qool agtiisii waxaa lamid ah najisun aa lamid ah fii qoolin qool haddaan ku dureysano aan waxaa lamid ah najisun lamid ah najaaskaaso laa yudriku darafun isha aan haleeleynin ijaas oo isha aan laa yudriku darafun isha aan haleeleynin qultu ani sheekh nawaawi haddaan ahay macnaa waxaan leehayaa si dalqoolo qoolkaan oo fii qoolintaan wa yaa adharu kaasaa adhar ah osaa qawi ah qool qawi e waay wallahu ibiya aclamu ku caalim eh bal qool qoolkana adharo daahir ah int waxyaabaha iska mid yahay waayo oo la afiyey bal qool qoolkan maxaa yeeli usigaa qawi ah nijaasadii isha aan haleeleynin macnaha waxaa waaye dameer aan meel ku kaadiyey dameerkaasi kaadii faniinkeedii waayani waa kasti inaa wax kaasoo gaareen laakiin haddii badbaydid ma arkeysid ishaadii mahaleeleyso macfu waaye bal in wala arkaayo maha barki korkaadi darkaadi male maka arkaysid waka waa la cafiyey waa laa yudriku darfu bal qool qoolkaana adhalu kaanaa qawi ah qoolkaanaa qawi ah xoog badan waay nijaasada isha aan haleeleynin macnaha meel dameerku kaadii camal waaye amase kaadigaadi fani faniinkeediba waay waa kusoo gaarteed ad ruwaaysaa laakin yani haddii daydid haddii daydid ma adkaysid ma adkaysid taasay ishaada mahaleeleyso isna macfu waaye waa arkahaas insaan le markaas laleeyahayo waxaa shardi ah adaydi oo waxaad arkigeysa haddana basarkaadi muctadil as ahaado daciif ahaado amase nin kale waa kuhirig oo hanuun indhagiisii nuuraayaan aad xadiidulbasar eh aaguri <coughs> waxaan arkuhayaa kaadidaadii boolkan ama dameerka kaadiis waxaan ujeedaa maladaa inay gaarti waxaan arkuhayaa tinta yani tinta yaraanti tinta camal aan arkuhayaa iska maxaa lakaaya markaas nin waliba aad indhiis waa arkaanyaas waa oo kaleed adigaaba erkaysi kaas waa dhamaadi warkiisii wax oo dagaalado dhakid eh ma jiro macfu waaye macfu waaye walcafiyaa hadii daydid ma erkaysid bas cinda haadin cinda muctadil waaye kii daciifka ahaa warkiis ku jiro daciif qowlkana qawi ah nin oo inbaa aad uu nuuraay indhihiis nuuraayna arki waaas ark waaas ar waskil yani waa kaadadii oo faniinkan ka soo tin camal meel yar oo tin camal senta tinta camal arki waaya kaasna isna macfu waaye mal dhaqaya isku yidhi mal dhaqaayo qulta alqool qoolkaana hada alqool afdaaru qoolkaana qawi ah calaa kuli haal musan yani imaam raafici waxaas ahaa cagtiisa qolkan daciifkaas u ahay imaam nawowi aa radiyey asl madhab almashhuur aladhaaru madhabkaas celiyey ma iskaleeyaa minhaa mawaadicun yasiiratun meel yaraa ka mid ah wadakarhaa nawaaba sheegay nawaaba soo sheegay sidii nawaaba sheegaas ushqosi fi على خلاف المقتار وصمر ما أشار وما أشار به أسو إشاري قلت هذا منها بحيث أسو شيخ أنت صوت المامي وحواس تسألي أنت كمتاه وحي أو كسهوري إنتان نكي جريو وحاسك هلي دونا يعني كتب تفي وحاسك هلي دونا نكي دونا وهلا يجدها يجدها ما يطلبها نكي دونا وهلي دونا والجاري كراكد اسكدي وهي جارك راكد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وجعلنا بما تهمنا وذكرنا بما نسينا وفضلك يا لطيف ربي يسر كريم إمام الغالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حسري والجاري والجاري به سعدين wixii socdo oo socday karaakidin kii fadhigii camal waaye kii fadhigan karaakidin ki yani oo oo fadhigii camal waaye hadda maxaa loo wadaa macnaha waxa way waljaari kii duraystahaayey macnaha bihii duraystahaayey bihii socdii oo socday bihii socday karaakidin bihii fadhigii camal waaye waxaan ka soo baxnay waan soo marnay waxaan soo marnay biyaalkii oo dunuqu wateen ahaa oo ku nijaaso waayeen bimujarad almulaaqaat la kulanka mulaaqaatu nijaasa nijaasda la kulankeedii la kulankooda ku nijaaso waayeen markay dunuqu wateen ahaayeen oo qolse ay keeraayeen aan soo marnay aan kasoo kaasaan soo moodnay hadda haddii nijaasa ee la kulunto usoo fadhiyo usoo fadhiyo nijaas la kulunto maxaas naqahay qolutaha das dhamaan waa nijaasooyaa haddii qolutaha as yahay ma nijaasooyeynin ilaa tagayur haddii la hela bilaa tagayur ma nijaasooyeynin haddii quluteen dhamaay biyaha maxaan soo niri waa soo marteen intaan lasoo wad o dhan biyihii maxaa yeelay raakib maxaa ahay wixii weyl ku jiray meel fadhigii xun ala wadaa wixii weel ku jiri wixii god ku jiri wixii yani ahaay magaciisii oo balli ku jiri wii waxyaalahaas kulli raajibaa ahaayeen wixii maqarkiisii mamarkii inta aan dhan lasoo sheegay soo marteen kulli raajid le raajid ay ahaayeen oo fadhigi ay ahaayeen kuwaasna waa soo marteen si nijaasoo weyaan si nijaasoo weynen maxay ku nijaasoo haddii dulqulateen ahaayeen haddii nijaasi alla kulunto maxaa loo fiirayay inaa dulqulata yihiin inay qulateen ahaayeen inaa dulqulate yihiin haddii qulate ay ahaayeen ay dhamaayeen waa kaas ma nijaasooyeynin ilaa xusku nijaasooya tagayurkaas daahira bnijaas nijaas waa nijaa binijaasi alla kulanto waa soo martay kulli hadda isoo celin mehe waa nijaasooya tawar maanta malahaye haddii quliteenkaas dhamaaday biyihii meel fadhiyeen haddii quliteenkaas dhahay maxaan soo niri waa nijaasooya hadii qolte as dhameene hadii qolte as ahaay qolte as ahaay manijaaso waayo ilaa casku nijaaso waa doorsoonka adiga nijaasda biyaha ay dooriso waa nijaaso waaye hadii qooteen hadii qooteen as dhameene doorsoom doorsoomin waa nijaaso waayey ma aho waxay lasoo sheegay inaan kutaa hadii qooteen ay aheen adoorsoom ama adoorsoomin waa nijaaso waayey hor soo barteen kulli waxay soo warni dhalas ahay marka biyihii oo socdeen oo oo wadaciisii oo soo qulqulaayey biyihii soo qulqulaayay socday waxaas lamid yahay usna kii fadhii camal waay kii fadhii maxaa loo fiirihay qoltee inaas dhamaay i inaas dhama haddii qoltee as ahay yani nijaasi alla kulunto nijaasin kii qulqulaayna haddii qoltee dhan yahay hoos yani nijaasi alla kulunto waa nijaaso waa haddii qoltee as dhamayna ma nijaasin waayo ay ka hadis dhameen manijaasoo waayo dhameen haa waa nijaaso waayo adismakayaha maanta adis qoloteen baa waa nijaaso waa kaas oo qoloteenka dhamaay haddii nijaasa ala kuyinto tan oo soo qulquleyso oo nijaasa ala kuyinto karaakidin aslamidii haalaheli maxaa isku nijaaso waayo raakidka markas doorso marka nijaaso waaye waa yahay as nijaaso yahay as nijaaso yahay marka nijaasada ay dooriso hadday quuteen asdhama asdhameenne hadday quuteen asdhameenne waa nijaaso waaye waa nijaaso waaye marka tisoo jarjadiiso kulsoo jarjadii oo soo qulquleysay wawanka soo fakatay amase meel kale roob keenay amase waxyaabahaas oo nijaasa badan soo qaad xaarkii dameer gootiyey ee lo-da shika geelka wixii xaar ahay wixii khashin ahay soo qaadatay waxaa loo fiirihaa inay qoloteen dhan tahay inaa kale taqulqulsdafca weyn waaye haddii qolotay dhan tahay ma nijaasayayso bilaa taqayur ma nijaasayayso hadduu doorsamo waa nijaasayaysi sidii waaye haddii qoloteen dhamayna oo nijaasa ayadoo ku dhinto waa nijaasayay maxaa yeelay jaryeelka akala waaweyn kala yaryar marka jawiga qaanuunkeeda ah waa la yaqaana kas oo soo qulqulayso waxay ka horeeyey waa kasoo ordoohaasaa waxay jiriya haasaa ida ay raadihayd waxay ka dambeeyay raadihaysa ah. jariyaa la yihahda jiriya jiriya ala cabdishaafi qaacida dheeraa ku jirtaa si u gaabata inta maxaa niri waljaariyi kii oo dureersahay macnaa biyii socdeen karaakidii kii fadhiyaas kula tooyahay maxay u wato yahay nijaasooyinka kaas iyo nijaasa la-aanta nijaasada iyo nijaas la-aanta nijaasooy nijaasahood la-aan si qolotaanka haddii dhamaakiin oo nijaasa ee la qolontay manijaasooyeynin ilaa haddii doorisa maahane nijaa haddii doorisa maahane hasi qolotaan dhamaane waa nijaasooyeysi waa nijaasooyeysi dhameeno hadas cunta waaye hadda sii soo marin le waayo wixii lasoo mari dhaan waaye maxaa yeelay iyo ima raatib oo kala raatib waa laasku cabir sheeka waxyaabahi dhan wax socahay ma ahayn kii wiilka ku jiri kii barkita ku jiri kii baliga ku jiri kii yani hud ku jiri kulli waxba dhiga ahayn raatibay ahayn kii kunijaasoobayey taas oo kale yaakana isku kuwaas waxaa loo fiirihayay oo fadhiyeen inaa yani oo qolsi as dhameen inay ay dhamaayeen haddii qolsi ay dhameen oo alla kuwas waa nijaasoowaay aljaariyana taas oo kale waay hadduu qulsee leeyahay manijaaso waayo hadduu qulsee dhameene waa nijaaso waa tabayurkii iyo tabayur la-aanta loo fiira ama haddii yar yahay tabayur la-aan waa nijaaso waa waxyar baa ku dhibcee kusoo marteen waay ayata dhumi waay maxaa ku xigaa walqadiimu qadiim tahay haddaan qabano waa laga xoog badan yahay akul qadiima qoolka qadiimka haddaan qabanoo asiri laa yajuusu najaaso waayo saas qoolka qadiimka haddaan qabanoo ciladaas taa qadiima taqaana xaalka isiri doorsaan la-aanba nijaasta waaye macnaa xoogi yaraay wa ka yaraay waa nijaaso waay maldhahina ka yar waa nijaaso waay dadka asxaab wadaadki yaraay si qaliilka ahaay qoolkeenka ka yaraay waa nijaaso waa laa yajus ma waayo bilaata kaldurin kayru aan macnaha jaarigiisi isu ahaayey isu ahaayey isu ahaayey asliha ma nijaaso waayo bilaata kaldurin doorsoolaha ma nijaaso waa oo qaati waa loo jeeda nijaastaas laakin nijaasay ma dawrinin ma nijaaso waayo daciif waaye daciif waaye maxaa yeele usciladiis waxaa waaye kan socda xoog asliha شhaygaas isku dhahaa waxalba kubi ha ya waxaas daliishaa waxaas raafic imaam raaficia wata waxaas leeyaha waaridka yani jaariga waxa waaye waarid waaye wax soo aroori haaya korkiisa nijaasa la dhakaayo biyaha markas haddii nijaasa lagu dhakeeyo kii kusoo dhakli wixii ka heri daahir waaye kan lagu dhakli nijaas maxdimaano waaridkaas kii alcasu nijaasa waaye tagayur anaa saas wakaa uqiinoga culataani labadii qulo hamsa mi-at rublin shan boqol gatal waaye gataliyaalkaasoo baqdaadiyin baqdaadi taqriiban soo dhinayo asaxi mana qabano asaxi saxiixiyo kid walqulataani wakulatankii hamsamiata riklin shan boqol radal waaye riklin shan boqol radal waaye oo <coughs> radayaalkaasoo baqdaadiyi <coughs> loo nisbeeyey xadiid aw asal ah oo subana caleyhi salaatu wasalaam oo bayhaq awariyey oo siri idaa balaga almaa biyaha daxjaar qulatayni lama qul oo bitalaali hajara hadii loo nisbeeyo shay nijaasihayo ma jiro lam yujishu shayn shay nijaasihayo ma jiro qulla waxa waaye luqada carbeed waxaa layihaha aljura aljura alwadaa shay weyn waaye shay marka hadda baabtus yaal ama masnuuci baabtus yaal waasa qulla talaali hajara kuwaasa waasa waa lagu suuray jiray baabtus yaal ama taas waaye maxaa yeele waxaa qula laga magacaabay nin keliya nin kale nin weyn hadii gacantan qaada asiira waa ku cuslaayeysaa ma ku reebi karo farcadi waa qaadaas dhibbay ku noqonaysaa calaa ah, kuli xaal imaam shaafici waxaas leeyahay waxaan arki ashuumata hajara waan arki hashii halkii qulo waxay qaadaysaa lama qarbad ay qaadaysaa amase lama qarbad iyo wax yaf ay qaadaysaa oo min qurab اxijaaz qarbad yaalkoodii ah imaam shaafici waa dadaali waa kadaali sheegiis xisaabay casiri nisas xisaabay sheega nis aska dhigi lama qarbad nis inta carabta adi shay ay yidhaaheen shay-an ilaa shay ay yidhaaheen marka waxay naqaysaa hadii saas lagaa qulateenkii waxau naqahaa halkii qulo halkii qul lama inis kii lamaa lama inis shan qarbat waaye rabbay maxaas ah, yani ay ku magacaabaan mani wax ladaha jiraa oo oo kilaadka lagu lagu sheega manigii halkii rabban lama mani waayo manaan أحكامته كل وقتنا دعوة منه marka hadda inta taxdiid iyo inta haddii masaaxo oo loo fiiriyo qolkeynka shan baa hadii hadii masaaxa loo fiiriyo masaaxatin oo murabbac aliyaa waxaa lagu abiraa hal diraac iyo rubi dhirib saan loo saaro saan hadii loo saaro dhiraac iyo rubi darac yuu rabaa haddii banaan loo saaro daraac yuu rabi haddii oo qacri cumqi loo saaro yani qacrigiis hoos loo saarane oo bidiraaci rubca waaye marka kulli murabaciya saaluu suuriye waxa waaye daraaci aadamigana waxa waaye lama taaka waaye haddii laqii daraaci dhulka xagkiisii maxaas noqday daraaci rubi cardiga daraac cumqiga hmm. kasri hadii goosiye la waa rubuع waay calaa kuli xaal mid la arko waxaa islahaa شhan arbaac shan rubac waxaa loo fiirihaa jiraac oo gaaban dhil dhil walba dhil walba waxaa isnaqada rubac jiraac bijiraac alyadi ah marka shantii shan ku dhifo waxay naqatay labaatan iyo shan xaasilka maxaa islahaa shanku makraj alkhum makraj rubac hadii dhifto saas kulli ku dhifa labaad khamsata wacishiriin mia wa khamsa wacishiriin mia wa khamsa wacishiriin dilaca walban marka waxaa qaadaa afar rodban jumlada waxaa naqaya markaa dilcufta rubuc maraj rubuc iyo maraj lkhumus inta bay keene shan boqol radal hadii shan boqol radal saasay kulhadeen shan boqol radal yaasaa ay kulhadeen qolteenkii saas marka kilaad hadda hadda culimadii waa alxamdulilah waaweyn oo fiicana dilaac kasiir iyo dawarkan sidooda ceelki iyo hustd iyo waxyaalahaas waa la fiiraa hadda ceelka masaajidis goynaya insha allah mada maanta isto waa gelinaa hadii kuleel ku baktiso hadii dawla ku baktiso si laga helayo waay aduun waxay leeyihin waa la sardhiyaa hadii yani kultay mukulaas waay ay ku tifmin hadii ku tifmin see la helaa waa laga soo bixihaa waa la bixihaa biis waa lakuwaa waa la daadihaa waa la daadihaa aduun waxay leeyihin maya maxay gaariya intii qaweye nijaaska eed watigiiy malaxdiisi waaysi biyaa lasoo waay leeyihin waa la sugaa ilaa askasoo buuxda maysa allah si fiican barkadan wari midownaa ilaahay intiis inta waa ayl marka hamsamiad rajul bagdaadi kiila hadii loo fiiriyo mexuxa culma waaweyn oo dambeeyeen oo magaciisii reer shama ah, oo mutamakiniin bagsixi ah wax xisaabeen waxaasmadu waxay shan boqol basal waxaa waaye yani lama boqol oo yani iyo taman liter waaye hadii liter ahaan la yiraa waxaa literkii lamara dalwaaniraa un kabo aniraa reexamar hal kabo waxaa waaye hal basal kabada lama asalo daladii lama kabo waaya daladeynta daladeynta lama kabaa la yiraa mana kabo liter marka lama ki yani lama liter halkii liter lama maxaa leyda bo lama boqol iyo toman iyo lix liter waay hadii liter aa loo xisaabiyo shanta boqol oo bagdad maya lama boqol lama boqol iyo toman iyo lix saasa dadka calaa kuli xaal hadda kiila liraa waxay gaaraysaa ayna jil tahay kiiladii intaas jilo sida litar ahaan kiiladii alkitaabe dhikaakaliisiina boqol iyo sagaashan iyo lama kilogram waaye iyo maxay naqati waxay naqati boqol iyo sagaashan kilogram iyo sideed boqol ha iyo sideed ah, sideed boqol iyo konton iyo todoba gram waxaa waaye boqol iyo sagaashan iyo lama kilogram iyo sideed boqol iyo todoba iyo sideed boqol iyo konton iyo todoba gram sideed boqol iyo konton gram kuusta dhaqan hadii misaale waa adiga ma jacala calaykum fi min xaraji ilahay maasida ma jacala calaykum fi diin min xaraji idanka waa isku xarajan ka dhiweynaa waaa leeyahay algu min shacaliyadin intaas laa yacmalu khabasa madhayn nabiga alayh salatu salam qabateen nijaasa makambaala maqaabaabaaya kabas nijaasa lamaanteeda xadiiskii halhaas le waaye maxaas noqday laba boqol maya boqol kiila ahaan boqol kon iyo lix boqol iyo waxawaaye kiila ahaa tilwadaa boqol isaas iyo lama kiil kiilo waaye shantii boqol waxa waaye oo kilo yani al shantii boqol alawada shantii boqol oo waxa waaye boqol iyo sagaashi iyo lama kilograama iyo siyeed boqol iyo konton iyo todoba sideed boqol oo garaame sideed boqol konton todoba garaamo iyo maxaa waaye iyo boqol iyo sagaashan iyo lama kiilo boqol iyo sagaashan lama kiilo iyo sideetan iyo sideed boqol iyo konton iyo todoba bilkiilo dad mutamakiliin ee fiqiga ah, aad dhuuxayo kusoo ku bislaado intooda akriyeyso inta kasto markastaa waxaan ku arkay جد قليب الحسن عن جامعة كلية الشريعة عن تغني وعن المسألة أنجيلي وحأرك جد لأن يريها بصوبحين أجيالي أسفه عشان من هاي الثلاثة مع شرحيت مع حاجة دي الحجاية الآن على الإيام على الحجاية هم الواحد كاتب على سوريا وقت درنت عبد الزائد واحد فقيه الشافعي مفتي الشافعي بحجة بيقبلون تاي سوريا كمدة kurdiay ka mid tahay asraaja yani suuriya iyo shaam badiye yani ah, shaam bilaad shaam xoogeedi shaafici waay asraaj daawitaana ku jira wita cajamta dad ahal uu ku bislaado waayo shaafici baraaceen inta waa maxaa diri waxaa waaye boqol iyo sagaashan iyo lama kiilo iyo sideed boqol iyo konta iyo todoba garaamo boqol iyo sagaashan iyo lama kiilo sideed boqol iyo kontan iyo todoba islaam halaa intii boqol hadda intaanay kulmahaysaa waa la soo sug waa la soo jilduwa doorsoonkii almuasiru oo wax saamihaaye bidaahirin daahirka sababtiis ku saamihaaye oo binajisin oo najisin binajisin jaas sababtii ku saamihaaye dacmun dadanka waaye dadanka weeye dadkaas badan laxkay soobin dadka waaye dacmun dadanka waaye wallahi weyina waa sifiicaya bismugtaha waska run ahaan waxay xisaali jireen soomaali weynta reer guxuuyaha soomaali kusoo dhalinyaro luada soomaali igoo dhalinyara oo fiyo iskaaba fiyo qabto arintaan wakuye soo baxda raxmalki timid waa bukarti marki koofar ay timid waaba dhinti hadaa waxay fasiriyaan luqad aan u dhindi ay fasiriyaan habeenaana hadda la fiiri waa kala fiican nahay run kooda han u kasoo ahaada ilaa cudunka waxaa waay kubaran koofarkaagay ku barteen iyo ciraagay ku barteen raaxaweyniy ku barteen koofay ku barteen abtoodii ay qaadaan saas waayo zayir labadaba maxaa waay alka otaageyna iyo aan ku jiri wasila waa sir hadda barna luqadahay dawaco andigaunka ikan dacawo ay dahay unka marki dawaca leedahay ya maxaa dawaca dawaca dheheen banaanka oo hooya kulligii kaas waay waxay dhahayaan xafaala aana day jiri wuxuu dhalinyaraas ah soo baxay oo siyow oo waxba qabin dhaxasu jiradi markay soo furhidini waa geriye unaga kaayinka geeriysa ay dhahayaan المؤثر والتغير دور سونكي دور سونكي المؤثر وحسامي هاي حسا حس حقيق تسامي هاي او تقدير تسامي هاي بظاهر بسبب ظاهر ظاهر صوبتي تسامي هاي او نجس نجاس صوبتي تسامي هاي بعمل ابن سواي او لون النجس سواي أو ريح أو ريح yani urki waaye wrxun urki waaye calaa kuli xaal macnaa ka waaye wاlmuafiru wالtagayuru isaamihay atagayurka doorsoonkii wاtagayuru doorsoonkii doorsoonkii almuafir wax seemahaayey bidaahirin daahir sababtiisa oo nebisi nijaa sababtiisa wax